bismillaahi araxmaani iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo lixaad oo suuratul ancaam ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayuhu u dambeeyey waxaa alla rasuulkiisa u yidhi waxaa jira sayidka maxamedka ahow anigu ka mehelaayo waxa la ii waxyoonaayo shay oo la xarrimay oo qof wax cunaaya laga xarimay ka mehelaayo ilaa shaygaasi inuu ahaado mooyaane meyto amase dhiig oo shubmaayo oo maaragtay neef la bireeye dhiig ka soo goodo ka shubmaaya inuu yahay mooye amase doofaarki hilibkiisa inuu yahay mooye ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala kaasu xaaraam weeye haddana waxa weeye ilaa inuu ahaado mooyaane fisqi oo loogu sawdeeye ilaahay kayrkiisa oo neef lagu gowracay calaa ismi kayrilaahi inuu yahay mooye hadda intaas markii ilaahay uu ka soo warramay oo saa u dha rasuulka la yidhi alla wuxuu yidhi ruuxi loo dhibaato geliyow dha ilaahay shay oo kuwaas la soo sheegay kamida oo cuna asagoo baaqi aan ahaynin oo aan dadka buqaadda hoore u soo mari jirnay oo daacada imaamka ka baxay oo sidaas ku fallaagoobay amase waxaa weeye caadiya oo qaadicu dariiqa aan ahaynin ow dhah ilaahay qofkii isagoon labadaas ahayn cunowdha ilaahay ashyaadaas lasoo sheegay ilaahay subxaanahu watacaala waa u dhaafayaa waana u naxariisanaya ayuu dha ilaahay marka hadda aayaddaas ayaa casharkeeni noo joogay wax yar oo bayaanana way noogugu dhinaayeen bayaanka hadda marka intaan lasoo soo isisnooday waxa weeye suuratulbaqara ayaynu ku soo marnay baaqigana waxaa lagu soo fasiray alkhaarij cala almuslimiin weeye muslimiinta midka ka baxay imaamka caadilkaa ah, kuwa dhaacayiisa ka baxay oo dagaalka kala soo horjeestay oo buqaada la yidhaahdo af soomaaligana salaagada lagu yidhaahdo qoladaas ayay ahaayeen baa lasoo yidhi caadiguna wuxuu ahay qaadicu dariiqa ayuu ahay wadaacu dariiqiinta ayagu waa layska yaqaanaa marka waxaa weeye mid kasta oo labadaas ka mida waxaa weeye ayaga xaalatul xaalatulildiraar hadday gaaraan oo arrintaasna ay ugu tahay inay cunaan shaygaas la xarimo uma banaano weeye marka hadda khilaafkana waan soo marnay ku jiray oo culummada ahlulmadhabka isku khilaafeen ruuxa muldharkaahoo la dhibaato geliyey oo arrimahaan waxyaabahan xaaraamta ah ay u banaanaanayaan meysad iyo dabkii masuuxaayo laxmul khinsiirkii ay u banaanaanayaan iyo shaygan markaasi hila likayrillaahi ah marka meytada haddii laga soo qaado waxaynu soo marnay in la isku khilaafay inuu qofkaanu meytadan uu ka dhergaayo kana zaad qaadanayo iyo inuu maaragtay ka cunaayo ku gaabsanaayo waxa la yidhaha saduramaq wax yar oo waxa weeye qalbiga lagu celiyo inuu ka cunaayo iyo inuu ka zaad qaadanayo intii meel oo wax uu ka helaayo xalaala uu ka zaad qaadanayo kana dhergaayo khilaafka noocaasa waynu soo marnay hadda waxaanu soo marnay madhabta oo maalikiyada mashhuurkeeda maaragtay qowlkeeda mashhuurkaahu inuu qabay qofkaani inuu ka dhergaayo meytada kana zaad qaadanaayo imaamuna ashaaficina wuxuu qabay inuu maaragtay ku gaabsanaayo saduramad waxaa la yidhaahdo wadna joojisoo xoogaa yar uu ka cunayo uusan ka dhergaynin mashhuurka madhabta imaamuna ashaaficina sidaasay aheeday labada aimo kaleentoodna iyagu waxay yidhaahdeen waa ka dhergayaa waana ka zaad qaadanayaa laakiin waxay yidhaahdeen zaadka wuxuu ka qaadanayaa intii markaasi ku filan meel wax xalaala uu ka helaayo intuu ka gaaraayo wuxuu ku filan ayuu ka qaadanayaa marka khilaafka noocaasa ayaa jiray oo hadda maaragtay madaahibtu ay qabeen horay ayaynu usoo marnay ilaahay subxaanau watacaala halkan wuxuu noogaga warramayaa nimankii yahuudda ahaay oo ilaahay subxaanahu watacaala cuquubo uu ku riday cuquubadaasna ayagu ay garabsadeen mar haddii waxaa weeye ayagu diinta ay isku adkeeyeen waxyaabo aan loo dirsanin oo taxriim iyo taxliilana ay sameeyeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga warramaya wa cala aladiina kuwa ayuu dha ilaahay haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu ka xarimow dha ilaahay kulla dii dufurin ciddi mid u saaxiiba dhammaantiisa ayaanu ka xarrimnay wa min albaqari looda xaggeedowdha ilaahay iyo walqanami arigane xaramnaa waxaanu ka xarimnay calayhim korkooda suxuumahumaa xayrtooda ayaanu ka xarimnowdha ilaahay ilaa maa kii mooyaane xamalad ay xambaartay duhuuruhumaa dhabaryaalkoodiyowdha ilaahay awil xawaaya amba micindhi aradu ay xambaareen ow amba samaa shay mooyaane dha ilaahay ikhtalada ku dheehmay bicadmin laf ku dheehmowdha ilaahay daalika kaas taxriimka oo yahuud lagu ridowdha ilaahay jazaynaahum waanu ku jaasinay bibaqyihim bisaabi baqyihim dulmigoodii daraaddiisa ayaan ugu jaasinow dha ilaahay wa inaa annaguna la saadiquuna kuwa run sheega ayaanahay waxyaabahaanu ka qabrayno iyo waxaanu yaboohayno run ayaanu ku sheegayna ayuu alla dhahay alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wa cala aladiina kuwa ayuu dha ilaahay haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu ka xarimnow dha ilaahay kulla dii dufurin ciddi mid u saaxiiba dhammaantiisa hadda waxaa laga wadaa mid ciddi u saaxiiba dhammaantiis xayawaanka midka waxaa weeye ciddidiisa aysan kala baxsanin weeye sida geela iyo goronyadoo kale maxaa yeele geela markaad fiiriso cagsiisa aad fiiriso ciddi isku dhegan ayuu leeyahay mooyaane ciddi kala baxsan ma laha wixii noocaasa ayaa laga xarimay sababaha looga xarimayna aayadda aakhirkeeda ayaa alla uu ku sheegayaa marka alla wuxuu yidhi waxaanu ka xarimow ilaahay kulla dii dufurinowdha ilaahay ciddi mid u saaxiiba dhammaantiisa ciddidiisu mid inaysan kala baxsanin weeye wa huwa maa lam tufariqa asaabicuhu weeye waxaan farihiisu aysan kala baxsanin weeye sida geela iyo gorayadoo kale masalanba haddana alla wuxuu yidhi wa min albaqari looda xaggeeda iyo walqanami ariga ilan hadda min cooladii markii la yidhaahdo kulladii dufurin ayaa geelu ku baxaya geeli asaga waxaa weeye waa laga xarimay haddana marka waxaa ka hadhay xoolihii loodi iyo arigi baa ka hadhay looda iyo arigana inta laga xarimay ayaa ilaahay noo sheegayaa alla wuxuu idhi subxaanau watacaala wa min albaqari loodow dha ilaahay iyo walqanami ariga xaramnaa waxaanu ka xarimay calayhim korkooda shuxuumahumaa xayrtooda ayaanu ka xarimay xayrtooda weeye waxaa weeye xayrta ay iska leeyihiin iyo saxmul kiliyi weeye kilida xayrta ku taalla marka xayrtoodaanu ka xarimnay markuu alla dhahay waxaa la soo istisnoonayaa qayb kale ilaa maakii mooyaane ayuu dha ilaahay xamalad ay xambaartay duhuuruhu maa ud ilaahay maa callaqa bihaa minhu weeye wixii xayra oo dhabarka ka saaran lagama xarimin ilaa maakii mooyaane ayuu dha ilaahay xamalad ay xambaartow dhahay alle duhuuruhumaa dhabaryaalkooda ay xambaareen wixii xayra oo dhabarka ka saaran kuma jiraan taas waa lasoo isnooday ow ambase alxawaaya ow ambase xamalatulxawaayaa mindhiciradu ay xambaareen wixii mindhicirada ku dhegan oo xayra ayagane waa loo xalilay oo lagama xarimin marka waxaa laga soo reebay khayrtaas wixii dhabaryaalkooda ay xambaareen amase waxaa weeye mindhicirku uu xambaaray ow amba samaakii mooyaane ayuu dhaha dane alle iftalada ku dheehmay bicadmin laf ku dheemowdha ilaahay wixii haddana waxaa weeye xayba oo lafu ay ku dhex jirto ayadana lagama xarimin waxaa kamid a masalanba ow maktalada bicadmin ayadana waxaa kamid mid a saxmulilyati weeye berida xayrkeedaa ka mid a saxmulilyati weye berida maaragtay xayrkeedaa loola jeedaa taa waa loo baneeyey oo beriduna way u banaaneeday oo ay leeyihiin beri waa iska leeyihiin daalika kaasou dhaha ilaahay subxaana watacaala oo taxriimka jazaynaahum waanu ku jaazinow dha ilaahay reer banu israa'iil ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala taxriimkaas ayaanu ku jaazinay bibaqihim bisaabi baqyihim ow dha ilaahay dulmigoodii sababkiisow dha ilaahay oo hadda waxyaabahan laga xarimay waa cuquubo ilaahay subxaana watacaala uu ku cuquubeeyey oo lagu ciqaabay nimankaa reer banu israa'iila sababtuna waxaa weye u dhah ilaahi subxaana watacaala dulmiga ay sameeyeen weye oo hadda dulmiga ay sameeyeen waataynu ku soo mari jirnay suuratu nisaa oo ilaahay cuhuuddiisa ay buhiyeen ballan bay qaadeen ballankiina way buhiyeen oo suuratu nisaa waataanu ku soo mari jirnay fabima bimaa naqlihim miisaaqahum wa kufrihim biaayaati illaahi waqadlihim qadlihim ilambiyaai xaqin wa qawlihim quluubunaa gulfun wadaba allah ilaa saan usii wadnay waa tawdha ilaahay fa min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا إلى آخر الآيات marka hadda dulmigaan meeshaan lagu ishaaraayo oo ilaahay uu leeyay waanu jaasinay dulmigoodii sababkiisa waa sii aynu ku soo mari jirnay suuratu nisa oo saas ayaa loo xasuusanaya wa innaa annaguna ayuu dheh ilaahay subxaanau watacaala la saadiquuna kuwa run sheegaaya ayaa nahay oo akhbaartayna waanu ku run sheegaynaa odha ilaahay waxaan yaboohaynana waanu ku run sheegaynaa marka sababta waxaa weeye taxriimka oo allah subxaanau watacaala uu ka waramay ayaa sidaasa weeye waa bakyiga ay sameeyeen weeye sida ayagu markaasi ay yidhaahdeen ma ahan baa layidhi oo ayagu waxay dhaheen yahuutaan soo marnan waxyaabaha kan waxaa xarimay israa'iil nabiyullaahi yacquub ayaa naftiisa ka xarimay annaguna asagaan ku daynayna ayagu saasay dhaheen taas marka been bay ku sheegaayeen bal waxaa weeye taxriimkaanu ma soo dirin baa la leeyahay ilaa bacda muusa nabi muuse ka bacdi mooye markaasna waxaa weeye eh, axad ayaga kamid a oo nabiyullaahi muuse ka horeeyane shaygaasu muxaram kama ahayn baa layidhi sharciga nabiyullahi ibraahim iyo keyrkiisaba xaaraam arrimahaas ugama ahayn israa'iil waan soo marnay inuu naftiisa ka xarimay si khaasa ah macnaha geela isaga xarimay eh, waxa weeye sow shifo u helo markii waxaa weeye cudurkii la dhihi jira xarqunata oo geesaantahay ay ku dhacday tafsiirkeedana hore ayaanu ku soo marnay oo ilaahay noo soo sheegay quduudda caami kaana xillan libanii israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi min qabli an tunazala tawraat waataanu soo mari jirnay marka hadda nimankan taxriimka ashyaadan ilaahay uu ka xarimay dulmi ayagu ay sameeyeen daraaddiis ayuu ahay sida ayagu ay ku been abuuranayaan oy leeyihiin israa'iil nabiyullaahi yacquub ayaa iska xarimay annaguna waanu ku raacaynaa aabbaheena ay leeyihin kaadibiin wey waxba kama jiraana ilahay leeyihin markaasuu dhah ilaahay wa inaa la saadiquuna ayuu dhah ilaahay fa in kadabuukow dha ilaahay haddii ay ku beeniyeen beeniyeenow dha ilaahay kaydka maxamedkaahu faqul waxaa u tidhaahdaa rabbukum rabbigiinu duu raxmati naxariis allii u saaxiibu weeye waasicatin oo waasa ah. walaa yuraddu lama celin maayo ba'suhu ilaahay cadaabkiisa can ilqoomi qoomkii laga celin maayo almusrimiina oo kaafiriinta ayan laga celin maayo ilahi wuxuu idhi subxaanau watacaala fain kadabuuka hadday ku beeniyaan owdha ilaahay nimankan ahlu kitaabka oo yahuud iyo nasaaraa xataa waxaa soo gelaya kufaaru makaa soo gelaysa ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala fain kadabuuka haddii ay ku beeniyeen owdha ilaahay oo fii maa ji'ta bihi waxaad ula timiday oo sharcigaasa oo ilaahay uu kula soo diray haddii ay kugu beeniyeen owdha ilaahay faqul waxaa u tira hawdha ilaahay rabbukum rabbigiinnu duu raxmatin naxariis allii u saaxiiba weeye raxmadaasoo waasicatin oo waasaca weeye ilaahay waa naxariis badan yahay wuxuu alla ku naxariis badan yahay xaysu lam yucaajilkum bilcuquubati ilaahay cuquubo idinkuma soo dedejin marka arrintaana waa taladufaa yidhi waxaa maaragtay loogu yeerayaa iimaan baa loogu yeerayaa oo waxaa la leeyaha war haddii aad rasuulka aad beeniseen waxa weeye alla waa naxariis badan yahay naxariista ilaahay waasac weeye cadaab alla idinkuma soo dedejin marka waxaa idiin furan albaabka iimaanka ayaa idiin furan ee albaabka iimaanka soo gala ayaa laleeyihi xadiista ilaahay waa ballaaran tahay qof walba isagoo dembi gelaya ayaa waxaa la arkayaa cuquubo degdega ah inaysan ku dhacaynin taas waxa weeye naxariista ilaahay oo cid naxariisa karta aysan jirin naxariistaasoo kale cid naxariisa karta aysan jirin ayaa markaa laystusaayaa alla inuu naxariis badan yahay oo qofka waxaa weeye waktigu uu markaasi la siman yahay oo ilaahay uu soo noqon karo ayagana saasaa la leeyahay walaa yuraddu la celi maayo u dhawdha ilaahay ba'suhu ilaahay cadaabkiisa cadaabka alla markuu yimaadana cid celinaysaa ma jirto ah, walaa yuraddu la celin maayo ba'suhu ilaahay cadaabkiisa ba'suhu macnaa cadaabuhu weye idaa jaa'a ilaahay cadaabkiisu markuu yimaado la celin maayo wey macnaha waxaa laga wada ha la yidhi ilaahay cadaabkiisa la celi maayo caman lam yatub weeye qof aan tawbo keenin wamaata cala alkufri yaa loola jeedaa qof aan soo noqonin oon tawbo keenin gaalnimada ku dhintay cadaabka ilaahay laga celin maayo marka hadda naxariista ilaahay ayaa lagu damac gelinayaa laakiin haddii waxaa weeye naxariista ilaahay ay soo geli waayaan oo gaalnimo ay ku dhintaan cadaabka ilaahay markaasi cid celinaysa ma jirto walaa yuraddu laga celin maayow dha ilaahay ba'su waala cadaabkiisa canilqoomi qoonkii laga celin maayow dha ilaahay almuslimiina oo kaafiriinta ah in laga celin maayo sayaquulu ladiina kuwa waxay ku qawli doonaanowdha ilaahay ashrakuu shariig yeelay low goor shaa allaahu alla uu doonaayo maa ashragnaa ma shariig yeelneen walaa aabbaa'unaa aabbayowgaynana ma shariig yeeleen walaa xarramnaa ma xarimneen min shayin shay ma xarimneen sidaas ayay dhihi doonaan doonaanowdha ilaahay hadda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka khabraaya oo nebigiisa u wada khabraayaa waxa ka dhacaya mushrikiinta mustaqbalka weeye arrintaasina way dhacday sida ilaahay ugaga xikaayooda ayay waga dhacday oo waxaa maaragtay ah, uu tegi doonaa haddii ilahay yidhaahdo suuratu naxli weeye oo ilaahay wuxuu dhihi doonaa waqaala aladiina ashrakuu low shaa allahu maa cabadnaa min duunihi min shayin aayaddaasoo haddii ilaahay yidhaahdo aynu ku tagno aqwaashoodaas aynu ku eegi doono oo waxa weeye baatilka ay ku hadlaayaan aynu ka warrami doono weyne marka hadalkaas waxay u dhaheen baa layidhi waxay daahirsanayeen muujisanaayeen oy dadka tusinaayeen xaq inay ku sugan yihiin oo waxa weeye markaasi aysan ahayn arrintoodu wax markaasi waxa weeye baadila aysan ahayn dad xaq ku sugan bay iska dhigaayeen baa layidhi waxyaabahan ay samaynayaan oo qabaa'ixdaani inay cudurdaar u leeyihiin ayay muujisanaayeen baa layidhi waxayna markaasi tilmaamayaan mashiicada tan oo waxa weeye arrintaas ay sameeyeen inay markaasi rilaha alle ay ka laasimayso oo ilaahay subxaanau watacaala waxba uusan u haysaninoo mar hadday arrintan sameeyeen alla uu raalli ka yahay marka waxay nabiga dhihi jireen saad u leedahay maxamedow shay baa naloo cadaabayaa ilaahay uu doonay oo annaga naga doonay raallina uu ka yahay marka hadda shubhooyinka kan ay soo geliyeen bayaankeeda haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu uu tegi doonaa suuratu naxli ayaanu ku sheegi doonaa allah wuxuu yihi subxaanau wa tacaala fayaquulu ladiina kuwa waxay ku qowlayaan ashrakuu shariig yeelowdha ilaahay qolooyinka mushrikiintaah low gooshaa allaahu alla uu doonaayo cadama ishraakinaa weeye shariig yeelkayna oo la waayo maa ashragnaa ma shariig yeeleen ma shariig yeelneen annaga iyo walaa aabbaa'unaa aabbayowgayna annaga iyo aabba'deenna naga horreeye shariig ma samayneen walaa xaramnaa mana xarrimneen min shayin shayna ma xarimneen ilaa hadda waxaynu soo marnay taxriim fara badan inay sameeyeen oo ayaga markaasi jahadooda ka yimid oo ayagu iska samayseen wey kolka waxay ka wadaan baa la yidhi annaga ishraaqayna iyo taxriimkeennu waa mashiicada alle ilaahay baana raalli nooga ah qaala tacaala usoo qadaro alla wuxuu yidhi kadalika sidaasoo kalow ilaahay kamaa kadaba haa haaulaa'i kuwaasi siday u beeniyeen kadalika sidaasoo kalowdha ilaahay kadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim ayaga ka horreeyey oo rusushooda ayay beeniyeen ilaahay rasuulkiisa ayuu aayaddan qaybta dambe tasliiq u dhigayaa oo hadda waxaa weeye kufaaru mako beeninta rasuulka calayhi salaam ay beeninayaan inay lamid tahay kuwa ayaga ka horreeyey beeninta ay beeninayaan ilahay ka warramayaan oo alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kadaalika sidaas oo kale ay misla maa kadabuuka weeye sida ay kuu beeniyeen oo kale oo kuu rumaynin waxyaabaha aada la timiday ayaa ummadihii hore ayaguna ambiyooda u beeniyeen marka arrintaanu waa arrin sunno ilaaheeya oo markaasi ummadaha ku tagtay markaasuu dha ilaahay sidaa ayay u beeniyeen kuwa kuwan ka horreeyey rusushoodii xataa daaquu intay ka dhedhamiyaanow dha ilaahay ba'sanaa cadaabkayna ay ka dhedhemiyaan xataa daaquu inta ay ka dhedhamiyaanow xataadan waxaa weeye gaaya litagdiib weeye istamaruu cala tagdiib weeye waxaa laga wadaa beenintii iska daa'imeen xataa daaquu weeye inta ay ka dhedhamiyaanow dha ilaahay subxaana watacaala ba'sanaa cadaabkayna ay ka dhedhamiyaan oo kufrigoodii iska wateen ilaa cadaabkii markaasi adduunyadana lagu cadaabay kii aakhirna uga dambeeyo qul waxaa u tira hawd ilaahay sayidka maxamed sahow hal hee cindakum agtiinna ma yahay min cilmin cilmi ma yahay wax cilmiga ma u haysaan in ilaahay subxaanau watacaala waxa aad samaynaysaan oo israagga iyo taxriimkaa raalli uu idinkaga yahay qul waxaa u tira ilaahay hal hee cindakum agtiinna ma yahay min cilmin cilmi ma yahay oo fa tukrijuuha aada noo soo bixisaan lanaa annaga cilmigaah aad noo soo saartiin cilmi miyaa jira weeye oo caddaynaya taxriimka iyo taxliilka aad samaynaysaan iyo israadda in ilahay raalli idinka yahay oo kolkaa cilmiga aad noo soo saartiin maaysa marka istifaamtan istifhaamu linkaari bimacna nafi weeye waxba kama jiraan weye laa cilma cindakum wey wax cilmiho agtiina jira malaha weye in tattabicuuna maa tattabicuuna mana raacaysaan oo waxaas aad samaynaysaan kuma raacaysaan ila danna mala mooye in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysiin ila danna male mooye wa in antum maa antum mina tihidiin ilaa tafrusuuna kuwa been abuuranaayo mooye ah, waxa aad samaynaysaan waa dani weeye haddana waxaa weeye been abuur weeye oo waxyaabo tacbiira ayaad iska samaynaysaan oo jeedkiina qul waxaa u jira odha haddana alla subxaana wa falilaahi alla ayay u sugnaatay alxujatu xujada albaaligatu oo taamka heeday falow shaa alla haddou doonaayo hidaayadiina lahadaakum waa idin hanuuni lahay ajmaciina dhammaan ilahi wuxuu ihi subxaana watacaala qul waxaa u tidhahdaa dhowr xujo ayaa meeshaan lagu oogayaa siisii hadda ka horaysa in loogu soo oogay ilaahay rasuulkiisa wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qul waxaa u tidhaahdaa falilaahi alxujatu albaaliqatu waa jawaab ayaa la yidhi jawaabu shardi jawaab oo markaasi shardi oo muqadara teedaa weyaalay oo waxaa laga wadaa in lam yakun lakum xujatun falilahi alxujatu saas loo dhihi jirtay wey marka tan waxay noqonaysaa jawaabay imaanaysaa oo waxa weeye shardi oo muqadara kiisaah qul waxaa u jira hawdha ilaahay waxaa meesha ku jira in lam takun lakum xujatun xujo haddaadan hayna oo waxaas wax xujo aadan u hayna falilaahi alla ayay u sugnaatay alxujatu xujada albaaliqatu oo taamkaheed wey xujada taamada ahoo ilaahay uu iska leeyahay waxaa la layidhi rususha ilaahay subxaana watacaala uu soo diray iyo kutubta alla uu soo dejiyey marka waxa weeye xujo oo kaamila weeye oo naqsi uusan ku imaan karin qarsoonaynin maxaa yeele mar haddii ilaahay rasul uu soo diray wax markaasi waxaa weeye lagu cudur daaro kala maaha wax lagu cudur daaro karo meesha isma yaaliin xujo oo taam ahaana ilaahay soo diro rususha soo diritaankeedu waa xujay dadka ku tahay falow goorshaa alla uu doonayo dh ilahay uusan doonine lahadaakum waa idin hanuuni lahay ajmaciina dhammaan alla hadduu doonayone way idin hanuun lahay laakiin ilaahay subxaana watacaala mashii'adiisa ayaan ku dureersanin in laydin hanuuniyo weye walaakinahu lam yasha daalika weye ilaahay ma uusan doonin dhammaantiinna u idin hanuuniyo marka waxaa weeye hidaayadii ma aysan xasilin saas ayaa la leeyahay marka hadda khalaa'iqdoo dhan inay hanuunaan ilaahay subxaanau watacaala mashiiadiisa kuma dureesatin waxaa mashiiada layku beersatay bacdi inay hanuunaan arrintaasuna way xasishay bacdina waxa weeye ay kufriyaan qul haddana waxaa u tiraawda ilaahi subxaanau watacaala haluma la kaalaya u dheh shuhadaa'akum markhaatiyaashiina alladiina shuhadadaasoo yashhaduuna ka markhaati kacaaya anna allaaha alle xarama inuu xarimay haadaa midkaa idinku aada xarimteen alla wuxu uhi subxaana watacaala xujo kale weeye waxa u tidhaahdaa haluma la kaalaya shuhadaa'aku markhaatiyaashiina la kaalaya alladiina shuhadadaasoo yashaduuna ka markhaati kacaaya anna allaha alla xarama inuu xarimay haadaa midka kan oo idinku xarimteen fa in shahiduu hadday ka markhaati kacaan udha ilaahay oy waxa weeye shaygaan markhaatiyaad ula yimaadaan falaa dha ilaahay ha ka markhaati kicin macahum ayaga mixgood walaa tattabic ha raacin ow dha ilaahay ahwaa aladiina kuwa hawadooda kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna iyo waladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhire aan rumaynaynin wahum ayaguna birabbihim rabbigooda yacdiluuna u shariig yeelaayo ilaahay wuxuu ihi subxaana watacaala nimankan waxaad ku xujaysaa waxaad tidhahdaa la kaalaya shuhadadiina oo ka markhaati kacaaya alla inuu xarimo waxaa idinkaad xarimteen haddii wuxuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala ay soo xaadiraan fain shahiduu ayuu dha ilaahay hadday ka markhaati kacaan oy markhaati u yimaadaan shaygan baatilkaa inuu sax yahay oo wax maaragtay saxiixa oo raalli laga yahu yahay hadday markhaatiyaal ula yimaadiin ow dha ilaahay falaa tashadow dha ilaahay ha xaadirin macahu micigooda oo macnaha waxaa laga wadaa ha u rumaynin weeye qowlkoodana ha u ilanin hadda khidaabka nabiga ayaa lala khidaabayaa laakin muraadku waa nabiga qeyrkiis waaye maxaa yeele nabigu calayhi salaatusalaam baatil in laga markhaati kaco inuu u xaadiro wax suurtagelayo maahan wey markaasuu dhahay alla subxaana watacaala haddana walaa tattabi aw dhahay walaa tattabi aw dha ilaahay ha raac raacraacinow dha ilaahay ahwaa aladiina kuwa hawadooda kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna kuwa aayaadkayna beeniyey hawadooda raacin se rasuulku maxsuum ee nabiga qaybkiisaa loola jeedaa iyo waladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin wowm ayaguna ayuu dhahay ilaahi subxaanau watacaala birabbihim rabbigooda yacdiluuna u sharig yeelaayo qoladaasuu dhahay ilaahi subxaanau watacaala hawadooda raacraacin waladiina laa yuminuuna bilaakhira sidaanu waxay ku cadfan tahay aladiina kadabuudaasay ku cadfan tahay wahum birabbihim yushrikuunana meeshaas waa la xaalay karaa walxaal hum ayaguna birabbihim rabbigooda yacdiluuna dha ilaahay ay lasimaayaan ilaahay ay lasimaayeen ayrkiisa ay lasimaayeen macnaha waxaa laga wadaa yusawuuna bihi kayra ilaahay kayrkiisaay lasimaayaan macnuhuna waxaa weeye araa'inow dha ilaahay kuwaas waxaa weeye kulansaday beenin ay aayaadka ilaahay beeniyaan iyo kufri aakhiro lagu kufriyo iyo ishraag ilaahay loo shariig oo markaasi intaasna waxaa weeye hawadooda ay ku raacayaan marka casharkeena intaas ayuu ka egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu bismi illahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo konton iyo koowaad oo suuratul ancaam ka mid ah alla subxaanahu wa wuxuu nooga soo waramay nimankii mushrikiinta ahay aqwaashoodii baadilka aheeday iyo sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay xujada ugu laqinaayey oo xujadaas ku og loo dhahaayey alla wuxuuna soo yidhi casharkeenna adigu uu dambeeyey waxaa tidhaa sayidka maxamedka ahow la kaalaya shuhadadiina oo ka markhaati kacaaya alla inuu xarimay waxaa idinku aada xarimteen hadday shahaadadaas keenaan owdha ilaahay adigu micigooda ha xaadirin oo ha u rumaynin weeye ayaa rasuulka la yidhi ayadoo muraadkuna qaybkiis u yahay ha raacraacin buu dha ilaahay kuwa hawadooda beeninaya aayaadkayna iyo kuwa waxaa weeye aakhiro aan rumaynayn rabbigoodana u shariig yeelaayo haddana meeshaan waxaa weli soconaaya isla xujadii oo rasuulka calayhi salaatu salaatusalaam alla u laqinaayey oo lagu jehaynayo mushrikiinta ayaa halkan ilaahay subxaana wa tacaala noogaga sii qaadaya alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qul waxaa u tira hawdha ilaahay tacaalow kaalaya u dheh adlu aan akriye maa kii xarama rabbukum rabbigiina uu ka xarimay calaykum korkiinna uu ka xarimay waxaana weeye allah tushrikuu inaydaan shariig yeelina bihi bilaahi alla shay-an shay aadan uu shari yeelina wa bilwaalidayni wa axsinuu u ixsaan fala ayaa alla subxaanahu watacaala idin amrayaa bilwaalidayni labada waalid ixsaanan ixsaan falid walaa taqtuluuha dilina ayaa alla subxaanahu watacaala idin leeyahay ou idinka nahyiinayaa owlaadakum owlaadiina min imlaaqin min ajli imlaaqin faqri ka daraaddeeda naxnu annaga ayaa narsuqukum idinkaydin arsuqayna aabbaada waiyaahum awlaadana annagaa arsuqayna walaa taqrabuu ha u dhowaana alfawaaxisha fawaaxishta dunuubta kabaa'irta ha u dhowaana maakii dahara muuqanaaya oo minhaa kabaairtaasa iyo wamaakii badana qarsoon walaa taqtuluu ha dilina annafsa nafta ha dilina allatii naftaasoo xaramallaahu alla uu xarimay qadligeeda ilaa bilxaqi xaq in jira mooye daalikum kiinaas la soo sheegow dhahay alle u dhahaa layi rasuulka ayaa wasaakum alla idin dardaarmayaa bihi isaga lacallakum inaa tacqiluuna aad garatiin ow ilaahay u aatadabugtaan alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala qul waxaa u jiraa sayidka maxamedka aw tacaalow kaalaya u dheh isu kaanya keenay u dheh oo kaalaya weeye arrintan baa laydiin sheegayaahe u kaalaya u dhaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam qul waxaa jira hawdha ilaahi subxaana wa tacaala tacaalow marka hadda aayaddan intaanan bayaankeeda u gudbin ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu xujooyin uu ku ogaa layidhi kufaarta oo alla uu ka waramay inaan taxliil iyo taxriim uusan jirin ilaa bimaa axallahu allaahu ow xaramahu wixii ilaahay uu xallilay ama uu xarrimay mooye waxay ka dhigan tahay baa la yidhi ayadoo ruux saa'ila ou su'aal soo jeediyo oo markaasi uu dhaho wama aladii xaramahu wa axallahu oo ilaahay waxa uu ka xarimay oo uu xallilay waa maxay uu dhihi kayo ee markaasi ilaahay uu leeyahay subxaanau watacaala qul tacaalow markaa leeyahy tacaalowdaa marka waxay noqonaysaa waa ficil amar mabniyun calaa xadfi nuuna weye wowduna waa faacil weye marka hadda asalkana waxaa loo dejiyaa la yidhi liqarabi irtifaacin min makaanin saafilin ilaa makaanin caalin weye in markaasi la dalbo irtifaac oo laga kor noqdo makaan hooseeya makaan sarreeyana loo kor noqdo weye kolkaasaa waxaa loo isticmaala li iqbaal iyo maaragtay xuduur oo mudlaq ahaa loo loo isticmaalaa layidhi iyo aasaarto aasaarteedaa layidhi waa hadda arrintaasna marka waxa weeye loo yeelaa layidhi waxaa la ishaarayaa nimankan oo kufaarta ahu inay ku sugan yihiin asfalu darajaad weye amase asfalu darakaad inay ku sugan yihiin darakaadka meesha ugu hoosaysa oo markaasi ahlunaar ay yihiin weye haddana laga dalbaayo rafci eh, laga dalbaayo kor noqoto inay markaasi ay ka tagaan akhasul awsaaf awsaafta midda ugu liidata oy markaasi ay u kasaro maraan oy aadaan awsaafta midda uu kaamisan oo ugu sarraysa marka waxay ka dhigan tahay isagoo ilaahay u dheh leeyahay rasuulkiisa waxaad qaadisiin meelaha sareeya oo waxa weeye meesha hoosaysa oo liidata ka taga weeye maxaa yeele qofkii dhegaystaa layidhi axkaamta ilaahay oo aqbalaa la yidhi si waxaa weeye naseexaha ku aqbalaa la yidhi wuxuu noqonayaa acla almaraatib ayuu gaarayaa derajo sara ayuu gaarayaa marka mar hadday waxaa weeye axkaamta ilaahay simaaceeda ay ka tageen iyo inay aqbalaan waxay ahaanayaan asfalu darakaatay ahaanayaan waxaana laga rabaa inay meeshaas ay ka tagaanoo qofka waxaa la doonayaa mar walba inuu derajo sare gaaro ayaa loo baahan yahay oo darajada liidata in laga taga ayaa rabaa maxaa yeele xadiisaa waxau ahay ilaahay wuxuu jecel yahay macaaliya alumuur umuurta mideeda sarraysa alla jecel yahay ilaahay wuxuuna kaadaa midda markaasi liidata oo hoosaysa marka qofka waxaa loo baahan yahay inuu ku dadaalo sidii macaaliya alumuur uu ku gaari lahay macnahana waxaa laga wadahaa layidhi wixii gaarsii lahay darajo saro cindallaahi ka gaarsii lahay ayaa loo baahan yahay inuu sameeyo oo ilaahay ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulkiisa waadeeco oo daaco uu la yimaado marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala qul waxaa u jira hawdha ilaahay tacaalow kaalaya tacaalow kaalaya adlu aan akriye adludaan iyaduna waxaa weye jawaabul amar weye oo lagu jasmiyey xajful waa weye lamadaas ayaana daliil ahaa layidhi culamada qaar waxay yidhahaan waa jawaabu jawaab oo shardigeedu maxduuf yahayo intasuu cadlu saas lasoo soo qadaro weye intasuu ina laha cadludaas markaas saas laga dhigo macnaha aan idinku ahriyo waxa ilaahay idinka xarimay hadda meeshaan waxa lagu sheegaayo oo ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala waxaa u tidhaahdaa cadlu aan akriya calaykum korkiina maa xarama rabukum laleeyahay hadda meeshaan waxaa weeye wax layska xarimana waa lagu sheegayaa wax laysfarana waa lagu sheegayaa oo intaas ayaa iskula jirta meesha laakiin meesha waxaa imaanaysa labadaa shayba waxaa weeye wa way iska laazimayaan baa layidhi maxaa yeele qofku haddii uu ka leexdo wixii ilaahay uu ka xarimay waxaa imaanaysa wixii ilaahay uu faray inuu sameeyo wixii alla uu faray haddii uu sameeyene wixii alla uu ka reebay ayuu ka harayaa alla markaa wuu yidhi subxaana wa tacaala qul waxaa jira hawdha ilaahay sayidka maxamedka tacaalow kaalaya adlu aan akriye maakii xarama uu ka xarimay rabbukum rabbigiina calaykum korkiina u ka xrimay waana sida tan allaa tushrikuu shariig yeeli maysaan hadda meeshaan khabarkaanu wuxuu noqonayaa nahyi buu noqonayaa allaa tushrikuu shariig yeeli maysaan macnaha shariig yeelina weeye bihi bilaahi alla shay-an shay ha uu shariig yeelina wa bilwaalidayni kanu amar weeye ixsaanantaan ayaa masdara kolka waxaa weeye mar hadday masdar tahay caamilaa la soo qadarayaa wabilwaalidayni wa axsinu ixsaan falowdha ilaahay u dhahaalay rasuulka calayhi salaatusalaam bilwaalidayn labada waalid ixsaan ixsaan falid walaa taqtuluu dili maysaan ha dilina weeye awlaadakum owlaaddiinna oo nolol duugha ku samayna waa taanu soo maraynay inay carabtu gabdhaha ay nolol duugi jireen min imlaaqin ow dha ilaahay min ajli imlaaqin faqriga cabsashiisa daraaddeeda naxnu annaga ayaa narsuqukum idin arsuqayna annaga ayaa idin arsuqayna idinka aabbaada oo ilmaha dilaayo weyyaahum ayagana annagaa arsuqaynow dha ilaahay oo risqiga ilaahay annagaa hayna ayuu leeyahy marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala awlaadaha dilinow dha ilaahay idinka annaga idin arsuqayna ayagana annagaa arsuqayno dha ilaahay wuxuu yidhi saas daraaddeeda oo aynu ugu tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo eh, suuratu huud aynu ugu tegi doonaa wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allaahi risquhaa wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacahaa kullun fii kitaabin mubiin ilaahay subxaanau watacaala daabad ma jirto jirtowdha ilaahay oo arladan joogto ilaa ay jirto jirtowdha ilaahay risigeeda alla ayuu saaray kolka hadda waxa weeye owlaaddan la dilaayo waxay ka mid yihiin dawaabtaas ilaahay risigooda uu ballan qaaday caqiidadaas xun oo markaasi xaggee owlaaddan wax laga siinayaa oo ilaahay danniga loo xumaynaayo taa ayaa ilaahay subxaana watacaala uu reebayaa oo jaahiliyadu markaasi ictiqaadkaasi ay qabi jireen ayadoo hadda jaahiliyadu arrintaas qabi jireen hadda al'aana arrintaas way jirtaa oo dad waxa weeye owlaaddooda markaasi waxa weeye inay wax sii waayaan amba risqigooda ay waayaan ku fikiraya way jiraan risqiga ilaahay subxaana watacaala ayaa baxiya ilaahay subxaana wa tacaala ayaa iyadiisa wax ku jiraan qof walba waxa weeye marka uu dhasho ilaahay wujuudka koonkan uu keeno oo alla hore uu qadiray inuu imaado risigiisina ilaahay waa uu qoray oo risigu waxayaabaha wuxuu kamid yahay qofka waxa weeye loo qoraayo oo sina waxa weeye aan loogaga nuqsaaninayn wixii alla u qoray waxna aan lagu siyaadinaynin haddana alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala walaa taqrabuu ha u dhowaanow dha ilaahay alfawaaxisha dunuubta foolxumada oo kabaa'irta ha u dhowaanow dha ilaahay fawaaxisha hadda waxaa loola jeedaa ha layidhi zinadaa loola jeedaa laakiin waxay noqonaysaa weyska caam weeye oo hadda dunuub kasta oo foolxumaa oo kabaa'ira ayaa soo gelaya walaa taqrabuuha u dhowaanow dha ilaahi subxaanau watacaala alfawaaxisha dunuubta fawaaxishtaa weeye aayaddan hadda sii ka horaysa iyadaa ka caamsan baa layidhi aayadda tanu waxa weeye amase isla aayadda qaybta horo qaybtan ayaa ka caamsan weeye maxaa yeeley jumla min lianna min jumlati alfawaaxish fawaaxishta waxaa ka mid ahalayidhi owlaadda la dilo laftirkeedu fawaaxishay kamid mid tahay marka markii alla u yidhi walaa taqrabu lfawaaxisha uu dhahay wixii hadda lasoo soo sheegaya laftirkoodu fawaaxishay kamid ahayo tan marka waxa weeye ayadaa caamsan maakii dahara muuqanayow dha ilaahay oo minhaa fawaaxishaasow dha ilaahay iyo wamaakii badana qarsoon waxaa laga wadaa faaxishada wixii calaaniya ah oo la arkaayo iyo wixii sir ah oo hoos loo samaynaayo labadaasba ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ha u dhowaana marka laa taqrabuudaas waxay taxeel dheertaa laa ta'tu weye waxaa la rabaa in laga fogaado calaaniyada waxaa weeye waxaa kamida dilkaa ka mida zinada ayaa ka mida tuugada ayaa ka jamiicu lmacaasi oo dhan ayaa ka midahoo muuqata weeye midda sirtaah macaasida oo sirtah oo qarsoonna waxaa ka mid ahaa layidhi istustuska camalka dadka laysku tusto alriyaau fil acmaali weeye waa shirkul asqar sida nabigu calayhi salaatu salaam xadiiskuu ku sheegay maxaa yeele nabigu calayhi salaatusalaam maalin ayuu asxaabtiisa wuxuu dhahay waxaa idinkaga digayaa shirkulasqar markaasay dhaheen wama shirkulasqar yaa rasuulallah shirkiga shirkulasqarka la yidhaha muxuu yahay markaasuu nabigu waxau dhahay alriyaa fi lacmaali acmaali acmaasha oo dadka laysku tufusiyo camal waxaa loo baahan yahay ilaahay daraadiis in wax loo qabto haddii camalkaagu ha lagu maqlayo ha lagu arko ou noqdo shirki bay noqonaysaa waxaa kamida mid ah, eh, fawaaxista oo sirta ah kibirka ayaa kamid mid a ah waxaa ka mida ah isla camal weyninka xasadka ayaa ka mida ah. macaasi alqalbiya oo dhan ayaa ka mida ah. jamiicu almacaasi alqalbiya waxaa weeye macaasida qalbiga lagu haayo oo dhan ayaa kamida mida wey marka intaasoo dhan ba ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala ha u dhowaana ayuu dha ilaahay intaasoo dhan in laga fogaado ayaa la doonaya haddana alla wuxuu dhahay walaa taqtuluu ha u dha ilaahay annafta nafta ha dilina allatii naftaasoo xarama allaahu alla uu xarimay dilkeeda ilaa bilxaqi xaq mooye walaa taqtuluuha dilin owdha ilaahay annafsa nafta ha dilina allatii naftaasoo xarama allaahu alla uu xarimay ilaa bilxaqi xaq mooye waxaa ka mida qofka la qoorgooye xaqa markaasi waxaa loola jeedaa sawasku weeye qoorgoynti weeye iyo qofki ridaaba iyo muxsanki oo lahadmiye ilaa bilxaqi waxaa weeye qofka hadduu qof dila waa loo dilayaa haddii waxa weeye uu ridaabane waa la dilayaa hadduu yahay zaa'il muxsanna waa la dilayaa sida xadiidka nabigu ahay calayhi salaatu wasalaam daalikum kiinaas lasoo soo sheegow dha ilaahay wasaakum alla waa idiin dardaarmayaa bihi isaga lacallakum inaad tacqiluuna aada garatiin oo sadabugtaan oo ilaahay amuuraha sadda waxaa weeye waxna laysi soo amray waxna layska soo nahiyey ayaa alla subxaanahu wa watacaala idiin dardaarmaya ayuu dha ilaahay waxaana weeye inaad garataan oo aad tadabburtiin oo sikirtiin waxyaabahaas waxa ay ku fadhiyaan inaad garataan ayaa la doonaa hawdha ilaahay maxaa yeele shay aan la tadabburin lama fahmaayo wax aan la tadabburin lama fahmaayo aayaddan hadda marka alla wuxuu ku khatimayaa tacqiluuna ayuu ayuu ilaahay ku khatimayaa maxaa yeele waxay samdhinaysaa ay koobaysaa halayidhi aayaddaana waxay soobaysaa shan maaragtay amuurood oo ilaahay noogu soo sheego waaweyn weeye in shantaas amuurood laysu dardaarmane waa shay aada iyo aada u xayl dheer baayay dardaarankooda waa shay muhiim muhiimahaa layidhi maxaa yeele nafcigooda ayaa cumuum ah si diini wa dunya ah weeye markaasaa waxaa lagu khatimaa layidhi caqli oo markaasi waxaa weeye manaadu takliif ahoo mukallafnimadu ay ku xidhan tahay haddana alla wuxuu yihi subxaana wa watacaala walaa taqrabuu ha u dhowaanowdha ilaahay maalal yatiimi agoonka maalkiisa ha u dhowaana ilaa bilatii khasladii mooyaane hiya ayaduba axsanu wanaagsan walaa taqrabuu ha u dhowaanowdha ilaahay maalal yatiimi agoonka maalkiisa ha u dhowaanowdha ilaahay qofka agoonkaa xoolihiisa ha u dhowaanowdha ilaahay ilaa bilatii khasladii mooyaane hiya ayaduba axsanu wanaagsan khaslo wanaagsan in loogu dhowaado mooyaane si kale ha ugu dhowaanowdha ilaahay ilaa bilatii khasladii mooyaane hiya adigu axsanu wanaagsan khaslada wanaagsan maxay taha layidhi waxaa weeyaa layidhi wixii silaaxa maalkaasi uu ku sugay oo maalkaasi uu ku hagaagayo maalkaasi waxaa weeye faa'iido uu ku yeelaayo kuna uu ziyaadayo ayaa loola jeedaa waxaa ka a ah masalanba in waxa weeye maalkii waxa weeye tanmiyo lagu sameeyo oo waxa weeye beecushuro la geliyo wixii la ziyaadiyo waxyaabahaas ayaa kamida mida weye oo la qawra taas ayaa markaasaa khaslada wanaagsana weye xataa yabluga inta u ka gaaraba ilaahay yatiimku ashuddahu kamaalkiisa uu ka gaaraayo xataa yubluga inta uu ka gaarha udha ilaahi subxaana watacaala ashuddahu kamaalkiisa uu ka gaaraayo oo masalanba waxaa weeye waxaa u horaysa inuu markaa qaangaar uu noqdo oo ixtiraamka ayaa u horeeya ixtiraam inuu gaaro weeye marka hadda ixtiraamku waxuu ka mid yahaa layidhi buluuqu lcashad weye haddii la fiiriyo zamanka ugu horeeya haddii laga fiirshaa layidhi maxaa yeele qofku wuxuu ku qaangaara waxaa ugu horeeya layidhi ixtiraamkaa ugu horeya weye haddii ilaahay yahase waxaan u watay doonaa suurat alaxqaaf weye tafsiirka aayaddan aayad lamida wey laakiin hadda waxaan gaari doonaa inuu markaasi buluuqul asadku soddon iyo saddex sano soddon meelahaas u yaha weye maxaa yeele asadku waxa weeye waa quwatul insaan weye insaanka quwadiisa wey iyo shiddadiisaa yidhi waxayna ka bilaabanaysaa markaasi buluuqaa layidhi waxayna ku qaayoonaysaa soddon iyo saddexaa layidhi xataa yabluqa inta uu ka gaarowdha ilaahay ashuddaw kamaalkiisowdha ilaahay haddana alla wuxuu yidhi wa awfuu oofiyowdha ilaahay alkayla beega uufiye iyo wlmiizaana miizaanka bilqisdi cadlika uufiye beega uufiyow dha ilaahi subxaana watacaala wa ufuu uufiyow dha ilaahay alkayla beega uufiyow dha ilaahay iyo walmiisaana miizaanka bilqisdi cadlika uufiyow dha ilaahay waa in cadaalad la sameeyo oo aan la nuqsaanin oo kaydki wax lagu beegaaye aan la nuqsaanin miisaankiina aan la nuqsaanin taasay noqonaysaa laa nukallifu yow dha ilaahay ma kallifayno nafta naf kallifi mayno ilaa wuscahaa dhaaqadeeda mooye marka hadda ilaahay subxaanau watacaala waxna uu naga nahiye waxna uuna amray oo hadda ay noogugu dambaysay kaylka in la oofiyo iyo miisaankaba alla wuxuu ku xiriiriyey laa nukallifu kallifi maynooma mashaqaynaynaw dhahay alle nafta naf ilaa wuscahaa dhaaqadeeda mooye oo nafta waxaysan awoodin lagu kallifi maayo maxaa yeele qofku waxa weeye asagoo kaylka oofi isdhaha iyo miisaanka haddii khadda ou ka dhaco wax uu ku gef allana uu og yahay in niyadiisu ay saxiix tahay loo qaban maayo wey sida maaragtay axaadiista ku soo aroortay maxaa rasuulkeena alayhi salaatusalaam ayaa wuxuu dhahay in allaha tajaawaza lii can ummati alkhada wanisyaan wama sugruwa calayh u dhahay ummadayda waa la iigu dhaafay ilaahay ayaa iigu dhaafou dhahay waxa lagu dirqiyo iyo waxa ay gefaan tajaawaza lii can ummati alkhada waxa ay ku gefeen iyo waxay halmaameen iyo waxa lagu ikraaho inkastoo laba shay laga istisnoodo zinada iyo markaasi qabliga laga istisnoodo waa laygu dhaafo dheh markaasuu dhahay ilahi laa nukalifu nafsan ilaa wuscahaa waidaa idaa wasigii qultum aad ku qowlaysaanow ilaahay xugun iyo qayrkiisaba fa'diluu cadaala falow dha ilaahay xugun markaad samaynaysaan cadaalad sameew dha ilaahay waidaa idaa qultum aad ku qowlaysaan fa'diluu ayuu dha ilaahay cadaalo sameeya walow kaana haba ahaadow dha ilaahay midkaan wax loogu qawlaayo ama midkaan wax laga sheegaayo daa qurbaa qaraaba mid u saaxiiba midka daraaddiis wax loo dhahaayo iyo midka wax lagu sheegaayo haba ahaadaanow dha ilaahay daa qurbaa qaraaba mid u saaxiibaw dha ilaahay ee waxaa loo baahan yahay in markaasi qowlka cadaalo loo sameeyo waxaad ku qawlayso wax caadila in ahaadaan baa laabud ah weeye wa bicahdillaahi ilaahay ballankiisow dha ilaahay ow oofiya wa ilaahay ahdigiisa awfu oofiya maxaa yeele hadda waxaan haddana lasoo soo faraayo oo takaaliifta oo marna ilaahay waxna faraayo marna alla wuu wax naga reebaayo cuhuud ilaahay weye subxaana wa marka alla wuxuu dhahay cuhuuddaas oofiya ayuu dha ilaahay daalikum kiinaas ayaa wasaakum bihi alla idin dardaarmaya lacallakum inaad tadakaruuna aada waansantiin u ilaahay inta hadda lasoo sheegay ayaa alla idin dardardaarmaya subxaana wa tacaala lacallakum inaad tadakaruuna aada waansantiin u dhahay aayaddan iyadana lacallakum tadakaruuna ayaa lagu khatimay baa layidhi maxaa yeele waxaa layidhi umuurta aayaddan lagu soo sheegay waa arrin qarsoon baa layidhi waxaana laga maarmaan ahaa layidhi ijtihaad xoogle in la sameeyo iyo in tadakur la sameeyo ayaa laabudda ah marka waxay munaasab u noqotaa layidhi in khaatimadeeda la yidhaahdo lacallakum tadakaruuna in la dhaho wa ana haadaa midkaanu dhah ilaahay waxaa laydin dardaarmayaa waana haadaa midkaanowdha ilaahay siraadii dariiqaygii inuu yahay mustaqiiman xaal uu yahay kii toosan fatabicuuhu raacraacowdha ilaahay meeshaan laba qiraa ku banaan in maaragtay yaa la akriyo in fatxa la akriyo oo markaasi laam lagu qadaro iyo sakre in la akriyo istinaaf laga dhigo labadaasaa ku banaan baa haddii istinaaf laga dhigana waxay noqonaysaa waxay dhacaysaa jawow oo markaas ay noqonaysaa su-aal muqadar hoo meesha ku jirto ayadoo hadda saas aan hadda waxaa weeye macno tacliilna way noqonaysaa oo waxay ka dhigan tahay isagoo mid qowlaaya uu yidhi biayi shayin kullifna maxaana loo kuu kallifay bimaa taqadam waxa soo hormaray oo markaasi jawabda la yidhi wa ana haadaa siraadii mustaqiiman saas dhihi tegey bay ka dhigan taha layidhi marka haddii waxaa weeye nuuntaan la shidaa la yidhi ismul isaaruhu waxaa weeye wuxuu noqonayaa ah, ismu ana u noqonaya daraadiina khabarkeeda u noqonaya wey haddii takfiif la akriyane isimkeedu lamiiru shani weye ismuulishaaruhu mubtada ayuu noqonayaa daraadiina khabarkay noqonaysaa weye jumladuna markaas waxay noqonaysaa khabaru ina weeye mustaqiimanne xaalo weeye oo daraadidaas ayaa laga xaalaynaya mar kastaba weye intaasuu icraabo markii la akriyo taas waa la xaalaynaya wa ana haadaa walianna haadaa midkaanow dha ilaahay subxaana watacaala idin dardaarmaayo siraadii dariiqaygi weeye mustaqiiman xaalow yaatii toosan amase wa ina haada midkaanu siraadii dariiqaygi weeye mustaqiiman xaalow yaatii toosan fatabicuu raacaw dha ilaahay dariiqaas raacaw dha ilaahay walaa tattabicuuha raacraacina assubula jeedkaa raacraacinow ilaahay waa duruqda oo dariiqaas ilaahay khilaafaysa maxaa yeele dariiqa ilaahay waa mid keligiisa duruqda markaas si kaleentoodoo ka leexanaysa na waxay noqonaysaa duruqu shaydaan bay noqonaysaa oo qofku ilaahay dariiqiisa haddou ka leexdo waxa uu ku dhacayaa duruqu shaydaanu ku dhacayaa oo fatafaraqowdha ilaahay bikum ou idinla iisowdha ilaahay can sabiililah jidkiisa walaa tattabicu suulowdha ilaahay duruqdaas duruqda raacinuu ilaahay jidadka oo khilaafaya dariiqa ilaahay oo fatafaraqa bikum weye ou idinkala iisho can ilahi jidkiisa oo haddii aada raacdiin dariiqa ilaahay dariiq ka leexanaya waxa weeye dariiqa allow idinkala iilanaya daalikum kiinaas ayaa wasaakum bihi alla idin dardaarmaya lacallakum inaa tattaquuna aada aad owsatiinowdha ilaahay marka hadda fatabicuuhu ayuu dha ilaahay dariiqaas raaca haka leexana weeye oo markaa halaag aad ku dhacdiin waxa uu wariyey xadiis daaruqudni kiisa ah oo laga wariyo ibnu mascuudaa jiray oo aayaddan markaas nabi uu ku fasiro cabdullaahi ibnu mascuud waxau dhahay rasuulku waxau noo xariiqow dhahay had ayuu noo xariiqa maalin hadda lanaa rasuululahi sal allahu alay yooman ayuu dhahay haddan markaas wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu salaam haadaa sabiilullaahi kani waa jidka ilaahay uma khada khuduudan kabacdina nabigu wuxuu ka jeexay jidad ayuu ka jeexay can yemiini hadkii oo maaragtay yaa toosnaay jid eh, dhinaciisa oo midigta ayuu jidad yaryarow ka jeexa rasuulka khuduud kaleentoodna wuxuu ka jeexay bidixdiisa markaasuu wuxuu dhahay haadihi subulun middaanu waa jidadow dhahay calaa kulli sabiilin minhaa jid kastoo kamidana shaydaanun ayaa ah yadcuu ilayhaa dadkuuna u yeerayaa markaasuu nabigu aayaddan akriyey marka waddada ilaahay haddii laga leexdo waddo shaydaan baa la qaadaya marka alla wuxuu yidhi daalikum kiinaas ayaa wasaakum alla idiin dardaarmayaa lacallakum inaad tattaquuna aad dhowsatiinow dha ilaahay oo aad taqwo aada la timaadaan meeshaan aayaddan iyadana waxaa lagu khatimay lacallakum tattaquuna ayaa lagu khatimay oo waxaa ilaahay subxaana watacaala uu ku khatimay taqwo maxaa yeele amuurahan hadda laga soo warramay waxay u baahan yihiin cabsi ilaahay bay u baahan yihiin in taqwo lala yimaado ayaa laabud ah weeye marka haddii aan taqwo lala imaanin arrintaas waxaa weeye laga dhowrsa kari maayo uma aataynaa waxaanu siinow dhah ilaahay muuse nabi muuse alkitaaba kitaabkii towreed ahay tamaaman taam yeelidowdha ilaahay oo nimcadayn aanu ku taam cala ladiikii korkiisa axsana uu maaragtay wanaajiyey oo waxaa weeye qiyaama u qumay kitaabkaas iyo wa tafsiilan cadayn likulli shayin shay la arka kulligiisba caddeeyowdha ilaahay iyo wahudan hanuunowdha ilaahay iyo waraxmata naxariis lacallahum waxay mudan yihiin reer binu israa'iil biliqaa'i rabbihim rabbigooda la kulankiisa yu'minuun ay rumeeyaanowdha ilaahay alla wuxuu yihi subxaana wa uma aataynaa muusa alkitaaba kitaabkan waa toore sumadaana waa litartiibi alakhbaar weeye litartiibi alakhbaar bay noqonaysaa tartiib oo xagga dijigaa weeye ee xagga zamanka maaha weeye alla marka wuxuu yihi subxaana wa tacaala uma aataynaa muusa alkitaaba nabiyullaahi muuse waxaanu dha ilaahay kitaabki ayaanu siinay oo tawreed ahay tamaaman taam yeelilowdha ilaahay linicmati aan taam marka hadda waxaa weeye aayaddan iyo aayadaha ku xiga casharkeena dambe ayaanu ku bayaaninayna casharkeenni meeshaas ayuu noo joogayaa wallahu subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu